bab muraakabati hada kan bab muraakabati ilaaliyo yanbaabey qala lahu tacaala ilahay may ka gore aladi ki yaraa aladi huwa ala aladi alihi waa yaraa aragaayo kaada ka aragaw xiina waktigina ka aragaw taquumu an tagumaas wataqalubaka godgodoonkana aragaw fi saajidiina han sajuudeen dhahdi kagodgodoomasona ka aragaw faqala lahu tacaala ilahay may ka golay wawa ilahay macakum isin macagin yahaadi aynama kuntum meelanimeelbisin haatan ilahay macagin ahaad waqaala allahu tacaala ilahay maykagolo in allaha tacaala ilahay laa yakfaa magarsoonadaw alayhi ala llahi ala korshay shayin shay magarsoonadaw shaygaas oo fi lardi arada fiisha kasugnaadi walaa fi samaai samada fiisha kasugnaadi makagarsoonadawa waqaala allahu tacaala ilahay maykagolo ina rabbaka nabilahi muhamed o rabiga la bilmirsaadi lamawsuufun alilka tilmaamay bilmirsaadi milgal imilgal ka tilmaami a yani ilahay ka argahay kafirihayo وaqal lahu taala ilahay may kagole yaclamu ilahay may ogya khainat alacyuni nin dhiyaalad tiidiyo walkhiyaana siya ilahay ogi wamaagiya ogi tukfi suduro dabadyaalo garyaayaan yani galbag walikayaron ilahay ogi wa wal aayaat aayaat aayaadkaas oo alwaaridaat horooren fi baabi fi baabi lmuraaqabaat horooren kairatn aayaatkaas oy fiyedan badan macluumatn loogi wa qaala lahu tacaala ilahay may kagole aladi huwa ilahay aladi alihiwa yaraa huwa aladi ka argaayo kaad ka argaw xiina wasii taquum ad gumaason ka argaw wataqalubaka godgodoonkana argaw fi saajidiin ahaan sajudeen dhahdi kagodgodoomason ka argaw waqaala lahu tacaala ilahay may kagole wahuwa ilahay macakum maagin ahaadi aynama kuntum meel al meelbisin roogdan ali macagin ahaadi wa muraagabo manaa ilahay inasirigo markas ilahay taasin argayo gaaswa waqaala lahu tacaala ilahay may kagola in allaha tacaala ilahay laa yakfaa ma garsoonadaw aleyhi ala llahi ala korshay shayin shay ma ku garsoonada shay ilahay ku garsonaw ma jarwa shaygaas oo fil ardi arada kiisha kasugnaadi walaa fi samaa kasugnaadi wal kasab ilahay ogi waqaala lahu tacaala ilahay may kagola ina rabaka nabilahi maxamed rabiga la bilmirsaadi la mawsuufun alii la tilmaamay bilmirsaadi milgal laka tilmaamigo o yan o lang o gabolkin ka jaro kaaraga ilahay kafidiyahay la marka o kasasubiasaaala wala ilahay kordhagwa waqaala lahu tacaala ilahay may kagola yaclamu ilahay may ogiya khainat alacyuni hindiyaalatidiyo walkhiyaanasiya ilahay ogiyo hindiyaati walkhiyanaso ajaanibta fidiyaso walkhiyaanas ilahay kordhag wamaagiya ilahay ogi tugti suduuru laabiyaala gariyaaya walaayat aayaat alwaaridaatu fi lbaabi baabi lmuraaqaba ha ororen kasiiratun ti badan macluumatun loogi waayo wama alahaadiu axaadiis yani wa kay falwl falxadis wl xadiisku lmarwiyin walwiri yani an cumar ibn اkhadaab cumar bin khadaab radi alahu taala canhu yalkuri gaala cumar may kagolay bayna wakti naxnu nooba julusun fidhin cinda rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha abdis fidhin data yawmin fi yawmin maalinta rasuulka baalis fidhin id waktigaasa dalaca may haaa buda eray calayna korkaan may hadaalacday rajul yani wa kay rajulun rajulka hadaalacday aranibahi rajulko badani arimil oo oh, kedin eh, kedin yani eh, korkaana kaday lakorsunyila aragniyo id wasagaasa balacmay daalacday buda eray calayna korkaan may habehay ay kharaja calayna korkaan rajulun habay rajulkaasoo shadiidu bayaadi siyaabi dharyaalshay cadaantiyon eedon eh, daranta ano dharshay eedangadi lan safarka koy na nakayne dhar oo cadaan egab rajulkaasoo shadiidu sawaadi shacri tintis midowantiyen eedon daranta laa yuraa lang aragaane aleyhi ala rajuli rajulka korshay lang aragaane atharu safari safar raabshay lang ku aragaan lang musaafire ho ha yani hadan daroowey hara faaday karshay busaysjin hayn laa yuraa lang aragaan aleyhi ala rajuli atharu safari safar raabshay lang ku aragaan lang muqiima leb lang malayaw si darsi adaan yang nadiifun walaa yacrifun kasaanu rajulkaas minaa un hal noomiday ahadun haad jer xataa jalasa rajulu rajulka inti kufadheedo ila nabiy nabagantikan kufadheedo sala allahu alayhi wasalam faasnada huwa rajulki tiiriyey rukbatay rukbatay rajuli rajulka labas jilbood ya tiiriyey ilaa rukbatay rukbatay nabiyi laba labas jilbood ntika ntiiri wa wadalika icmaanan fi ikfaai nafsihi falaa yucaddu hada min alaadaabi aadaabta saas ma haada lahayne laakin eeda in isdaryahay ma jibril ismaay aadaabta lanki mucalimka siinta dho lankin saari bu aha aadaabta makasaa lankin may rasuulka may jildoonka gobodi hal eroyani waa kay masalan jibril hadii yani maler lahay laakin mayba jibriil ma e maay lankan lambaaji kukoy a maay hal ero daradi saasan weelahay maay aadaabto ma e ini ada hoos ugalo sheek macalinka hoos ugalo jilbo saarta aadaabto ma e mana la ado balaa saasan welahay maybua imcaananka xeel dheeradow fi ikfaai nafsihi nafsisa eedan garyahay ayna ka fahmnay lambaaji kukoy infaamo ayna ka fahmnay daradi saasan welahay ma aadaabto saas ma hadlahay walaa yacrifu kasaan yani hata jalasa ila nabiy faasnada rukbatey ilaa rukbateyh wawalaca huwa rajulki dijiyey kafehi kafay rajul rajulki lamisganyaade diji calaa fakidehi fakidaye nabiy laba lamisjidood korsheeyo kadiji lamir kulang nagi may kala leray calaa fakidehi fakidaye rajuli rajulki lamisjidood korsheo ganyaasha kadiji wawalaca kafehi kafay rajul rajulki lamisganya e diji calaa fakidehi fakidaye nabiy laba lamisjidood korsheo ganyaasdan saari sifay lakin buraargo manaha kinjeesdo daraabiyago yani ma iswalahaylan o o eedan isgaryahay jibriil markaaso jibriil o aan eedan isgaryahaylan gal halkin malayo aylafaamne laylay oo waqaala may kagola jibriileed ya muhamadu muhamado akbir kabarni an kabar an lislaami can xaqiiqati lislaami islaamka haqiigidiisa shayin kuwaran faqaala rasuul lahi sala lahu alayhi wasalam ilahi rasulka may kagoolay alislaam islam may lere anta tashada anta inad garto waay yani wa kay anlaa ilaha ilaha kalanjam ila allahu ilahi maa inaad garto wa waana muxamadan waantashada inad garto ana muxamadan nabagi la mahadbadi ad garto wa rasuullahi ilahi reebkay ad garto ay watuqima waan tuqima ini oogdo asalaata salaada guduto ay salaada oogdo o wakti sheka oogdo ana galgalan hayne wakti sheka oogdo shuruudadiy oogdo toosid wa shuruudadiy iyo arkaantiya iyo mudmaniin kulli toosido oo toosid watuqima wa sukutishireede malarne toosido leri mana toosiyo yani arkaantiya shuruudidiya kuli walaasha sunanti oosatwa watugima waan tugimaanta ineed ogdoal salaata salaada ogdoaay watuutiya waan tuutiya ineed siidaay azakaata zakadana mustaxiqiinti siid waan tasuma ineed soonta ramadaana bili ramadaan bilidirana soontu wataxuja waan taxuja ineed hajid albeyta beedka kacbadan hajidwaay in istabacta hadii ad awoodo ilaah ila lbeyti beedka intika sabiilan wadan awoodo kacbad hadii wadan awoodo o oo yani safar ad walka safar teelahasasaadi raakiba raaxile iyo daad ad helaasoba ini ad hajid wa ahishan taasa yani wa kay masalan ba islaamki ewa islaamkan taasa kadhisan siruka islaamka arkaanlislaam islaamka sirushay shan taaso daala may kagoray rajulkiisa daktarunga sheegdi ay rajulki hada onan reer badirna kailanka saanay lankilang oga wala dad warslahay jaahila ma ililahay sadagtaa ley sadagtarunga sheegdi qaala cumaru cumar may kagolay faacjibnaa liyaamni lahu lirajuli rajulkiya liyaamni yas'al su'aala hu anabiya su'aala haddana wayusadi n rumaayo hu anabiy n rumaayo liyaami haddana walwarsadi kalkun lanka saailka ma in badanya wala usa suaala imisun kasaan lanka yani tiyadaha ti khilaafshe wala koye wala suaala waan walan rumaayahay kalkun liyaami eritayeede qaala cumar cumar may qaala qaala rajul rajulki may ka golay faakbir kabarniani kabar ya rasuul allahi an lisla an limaani an xaqiiqat limaan imaanka xaqiiqadiisinka waram qaala nabiy naomay kagolay an tumina in adrumayto imankaas igidis bilahi tacaala ilahay waaxidnimidis adrumay wa bimalaaikati malaaikati la ilahay malaaigdis adrumay ilahay malaaigiyaliya khalgoonay malaaigiyaliya wa kutubihi kutubilah ilahay kitaabyaalteed rumay fali kutuba ilahay hadijeed rumay wa rusuli rasulilahi alirasulyaalteed rumay walirasul ilahay adirsadi halgan laandirsadi ad rumay walyawmi waan tumina bilyaumi maalin in ad rumayto yoomkaas alaakhiri dim kan kanga yawm dunya lere daran yoomka kal hoobdhimason kiyaamagi bilaawde walyawm alaakhiri yoomkaas aakirna ad rumayto watumina ah. waan tumina inaad rumayto ay bilgadari gadar ad rumayto khayri khayr lgadari gadarkaas khayrteed rumayto shari shari lgadari gadarki shartis ad rumayto min allahi taala lamada ku ahaadeen khayrna ilahay le gadaraw sharna ilahay le gadaraw laakin sharti ilahay raadlo maka eha taas inaad rumayto qaala may kagolay rajulki sadagta rumay sheegdiya muhamed qaala rajulki may kagolay faakbirni wara macni lixsaani isaan wahay inkoranba manaa isaan mayl kajeed qaala anabiyu sala allahu alayhi wasalam ilahi rasulsha may kagolay isaan maylaray an tacbuda anta inaad aabudo allaha taala ilahi aabudwa kaanaka ada oo taraa antaad aragaas allaha taala alla aragaas oo kalan aabud muraakabadi qaabka dhong hadiska meelninka waafagaante baabulmuraakabati yani ilahay adoo aragaas oo fiiriyaas oo kalan aabudwa kaanaka ada oo taraa antaad aragaas allaha taala ilahi aragaas baabulixsaan manaa baabulixsaan saaso ilahay adoo aragaas oo kale ngaabudiyo may wali fain lam takun anta hadi ad ahaan taraa anta adki aragaayo hu allaha tacaala alla araga o nghaana facbud aabud lay markaasna abud lay adag aragaana may wali fainahu in allaha tacaala ilaahiye yaraa huwa alla arage ka adka arage qaala rajulki may ka golay faakbirni in waram macni saacati saacada qiyaama in warama saacada qiyaamaga ma dhagaage qaala nabiyu nahu may ka golay sala allahu alayhi wasalam mal mas-uulu kan la su-aalaw canha can saaca saacada ishay la warsanaw biyaclama ka ogaan badan mahaan min asaail kan suaalaay hayse kaogaan badan mahanua kan saailka ay kan mas-uulkaga isku mid leyka intan yadem korgabanel mal mas-uulu kan la su'aalaa canhaa cani saacati saacdi shel warsadaha jaalama ki kaogaan badan ma eh min asaaili saailka kaog ma e saailkiyo mas-uulkaba isku mid leyka intan yadem korgabo qaala rajulu rajulki meeray fa akbirnii in waranba can amaaraatiha can calaamaatiha calaamaati saaca saacdag yaama calaamaadka walkumid ayniyo nehodhawaatilikakasa i sheeg qaala nabiyuna o may ka golay an talida alamatu hiya calaamad maybu bu an talida alamatu dooma ini dhalo rabataha rabat alama amadiyade sayididi ini dhalo waay odoomayta sayididi ini dhalo yani si fasiri doone wa an tara anta in ad aragdo waay alxufaata o nimankii kooblaantaada jiran alcuraata dhaawnaayen dharlaantahaayen alcuraata dhadhaawnaayen dharlaantahaayen alcaalata fakirintahaayeen ficaa ashaai irinkana raha jiren xaaladi saasun liidisay hata meelo xaaladi mara jarti ini ad arag dua yatanaalaluna yatadawaluna haal dhirirsamaayan ad arag dua filbunyaani dhiska dhirirsamaayan ani dhiskay dheersa ani kua dhabak dheerka dhirirsaman ad arag uma ndalaga huwa rajulkii tabi rajulkii bahi isku bahi antumbao warsadi beso isku bahi lana kasoomahan isku bahi mayliya cumar falabistu na gaadi maliyan zaman iyo na gaadi ilaa sadber oo kale la sheegay na gaadi uma gaala nabiy naumere ya cumar cumaro atadri anta an ka saase man ka saase asaailu asaail ka saase man isaailu kano an warsadaahay suaalay kasaase anin jawaabay kultan may kagolay liya cumar allahu ala warasuul rasuululahiye aclamu ogaan badan makasaw ilahay rasuul sheego qaala nabiy na may golay fa inahu ina saaila saailka odhay suaalay jibriil ahay lankalmahayna jibriil oo calaa suurati bani aadamka koy jibriil ahay ataa huwa jibriil koy kumisinsin kooy yucalimu hal barbaraw kumisinsan barbaraw amra diinikum diinkin amarshaysan barbaraan ankoy ini diinta amarshaysan baro fadahay saasan koy wa sawaama yuli waxdidka muslimun muslim ya wuli wamacnaa talidu talidu lamatu odoomaya dhalaaso sabatahaa ay sayidatahaa sayidat alama odoomay tiede sayididiy dhalaas lajeedaya maybua wamacnaahu macna alxadiid hadiska macnaashay maybua an taksura saraari suryaalo ini badlan wa bilaan ood lakasuryeysada ini badadan saraariy mana maylisgeeda jamcu saariyatin so laga faaliy saraariy so lakasuryeysada laga faali mana muslimiintiiya duulayan gaaladiiya karooyayan bilaanti gaaladiiya lahagobsadee wal odoomaysade kalku bilaantiya badadaasreed oo ma yani waa kasaas marki bilaanti odoomiyaalka ayen badadana siiski kalku odoomayt lama odoomaysad afar shanaliya kasuryeysade reed saani odoomiyaalka ayen kasuryeysade unuga ku dhale gabarto oo kale ku dhale jabarkeedahakamay roogda bimansilati abiha awshe lan sayid hayne awshe boose roogdo doomay tiba waliya lata oo kale awka waliley adin lata taas oo kale nagdaas kalka suriyaalka badadaayan res adoomyaalka lakusuriyaysadaaw iya badadaayan oo muslimiinta gaalib nagdaayan gaaladiya lakurooye bilaantiyo iyo maalsho don hantadiyo lahadaade bilaantiya loo doomaysade iyo wlaaditiyo loo doomaysade kalku lan kastabo doomay kusuriyaysaday unug kudhala red unug iyo doomay taas oo kudhali kamansilatiis ahay yani may roogdire aawki boosi oo kale roogdua wabintu sayidta sayitamusleyb wamacnaahu manal wamacnaahu macnal hadis hadiska macnaashay maybua an taktura saraari suryaala odoomyaalo lakasuryaysadaw ini badadan wa yani saraari asaraari soom ku lakasuryaysadaw ini badadan wa xataa talid alamatu odoomay dhalo reed odoomay taas oo asuriyatu lakasuryaysadi oo lakasuryaysada siti kusuryaysada yani waa kay e ini dhalo oh, bintan gabir dhal lisayidihaa bintadaas lisayidihaa lisayidiha sitian sugnaati zomaysi suriid hayti oo sitin kusudiyasne istinfaaci yamay dhalaasa hurawaase bintan dhal lisayidiha sitka gabirna dhal kalkun wa bintu sayidi sitka gabirki dhali kaainatun may haatay fi macna sayidi sitka macnaa shee gabtuureed siidkia kalkun yani yani siidkia haati macna sayida haati kalkun anta lidal amatu odoomaya dhali rabataa sayididie dhaliyo oo sidkana kudha sidkaas walileeyana la tilay wa bintu sayidi sidka gabarti si macna sayidi sid macnaha sha gabtireed sid lamacna gabti sid oo kale wayaan wakiila may kale larayhinlakafasiray wakiila gayru dalika kaas keersheen walka gooli a oo anta lidamatu rabha rabatahat kaas keershe walka gooli masalan keerka oo kale kafasirahay may kumid aha aadi oo kale may nagdaas amati oo kale gabartina ka sayidya lamid nagdaas xuquuqlwaalideen a aas welinimo aadiya may nagdaas adoon oo kale nagdaas arifiya aadi kiyomaas yani wa kasaaso seeba gadadyoodon diyaariyaas yani seeba biyo musliminkas aadi bafo loo doomaysade aswelidnimo taasna nagdaas aswelidka badleyan gobolka fasri antalid alamato doomaytini dhalo rabata saydidi dhalo walcaaratu macnaahu alfuqaraa fakiirina lanajes melyaraaye yani wa kay ahay alcuraatu daawanaayen alcaalatu fakiirin tahayen ra alcaalatu macnaahu alfuqaraa وaقوl قوl cmar cmar golshay maliyanka goli ay zamanan zaman waayo zamankaas oo dhawilan dheer oo falabistu maliyan mer falabistu nagaadi maliyan ay zamanan dhawilan alinijed وakana dalika zamanu zamankaas kaasen may haaday halaaثan sadi ahaadi وakana dalika zamanu zamankaas kaasena halaaثan sadber yaha sadber oo kale nagaani wa xadيث الarبعين la wa athani alxadيث الthani lamaad an abi hr abi dharin abi dar mayl kuriyay jundub bin junaadata magaasha jundub bin junaad lera wa abi cabdiraحman abi cabdiraحman mayl kuriyay mucaad bni jabal radi allahu taala canhuma can rasuuli lahi sala الlahu alayhi wasalam qaala rasuulka may ka golay itaki llaha ilahay ka obsooy xayuma makaan almakaanki kuntaad ahaad baablmuraagabo watabic ilahay kaobsooy meelbaad roogd ilahay ka wargabe yani watabic haasi asayiata tanhon alxasanata to winaag raasi tamxu hiya xasanadi tiraase ha asayiata tiraase wakaaligi naasa dadkala dhagan bikulugin dabeeca xasanin wanaagsan kala dhagan wiji furfurnaan dabeec wanaagsan si kala dhagan sawaama yureey xadiidka tirmidiy waqaala tirmidi may kole xadiidan hada xadiidan wa xadiidka so xasano derjidiisa sange jundub inu junaadata abidar hoob dheegdi magaashay jundub inu junaadata iwa abi cabdiraxmaan mucaad binu jabal fakiyu hadiluma lamadaas mayl kuriye radialahu taala canhuma lama qof saxaabiye rasuulka kudheegen adaka can rasuulilahi may kuriyeena sala lahu alay wasalam qaala rasuulka nin gooli itaqi anta lanyaho ilahay allaha ilahay golsooy xaytuma kunta meel ad meel adhaato goli gabi meelbad roogd badi baar meel ad roogd ilahay golsoy a aaran iyo abaar meelbad roogd ilahay golsoy dhalinyarnimo iyo waayanimo meelba ad roogd ilahay golsoy badanta maana xaytuma kunta meel ad meelba adhaato ilahay golsoy xaala alxaalad ad kusugunta ilahay golsoy xaalat rakaa xaalad barwaaqe xaalad abaar e xaalad dhalinyarnimo e xaalad waayanimo e kulli ilahay golsoy haalad yani wa kay wakto gaboob oo kale haalad jilal roog oo kale ilahay koobsay itag ilaha ilahay koobsay xaysuma kunta meel an meel baad ahaat watabic raasi asayiata tanhung hadi to humaatee alxasanata winaa dabgeli way astakfur sooy salaatukoy cibaadoy yani xasana dabgeli tamxu xasanadii adasuubidi tirtiraase ha asayiata dembigii humay sayidii tirtiraase wa khaaligi naasa yani saahiri layo saahiri markasto ad walyar oo wasag amaka dere ama dimbahus abgalo winaaku dabgeli tirtirwa wakhaaliq naasa dadka la dhagan bikhuluqin khuluqka la dhagan khuluqdaas oo xasanin wanaagsan xaqulaayoba gudutay itaq ilaha aysuma kunta aobsati haddana bini aadamka waxgogdiyo dhagan faylka dhagan wa wakhaaliq naasa dadka la dhagan bikhuluqin dabeeca khuluqdaas oo xasanin wanaagsan kala dhagan hawaamay wuriy xadiiska tirmidiy imam tirmidiya wuri وaqal tirmid may ol xadiun hada xadi hasan hasan a kolka ittaq ilaha xaytuma kunta tasu manusaais meel bad roogdo ilahay koobsay may wala ilahay meel lakufokdo meel bad roogdo ilahay koobsay had iyo jer ilahay ka argahay muraaqabo athaliu alxadiu thalit can ibni cabaasin radi alahu taala canhuma qaala bnu cabaas cabdulahi bn cabas may golay kuntu an haadi kalfa nabiyi nabo gadaalshay haadi sala lahu alayh wasalam yawma fi yawmi maalinto ay baablmuraaqabati ilaalin iyo imbaabay oo la ilaaliyahayo ilahay lafiiriya markas la geliyaayo ilahay ka argahaylerayo lailaalyo saasay haysamud kuntan may bahaaday kalfa nabiy naba gadaalshay haadeer cabdullahi bn cabas sala lahu alayhi wasalam yawman fi yawmin maalinta rasul gadaalshay haad faqaala nabiyun aumer ya gulaama wiilo ini an ucalimu bare kaadi ka bare kalimaatin kalimaadiya ka bare ixfad illaha ilahay xifdiy yaxfad ala xifdiyay kaad ka xifdiyay ixfad illaha ilahay xifdi tajid anta helaasa hu allaha taala ilahay helaasa tujahaka hortaha ku helaase ilahay kin kaalmayay kaalmi iyo tawfiiga kasiiyay yani idaa sa'alta hadii ad wal suaalaas fasal anta ad suaal allaha taala ilahi lay walsoy waida stacanta hadii kaalma dalabaason fastacin bilahi ilahi lay kaalma dalab waclam ogaaw caqiidi yani labaraya yani waa kay sadi cabdullahi bin cabas on og yar yahay awlaadi yar yarna yani waa kay may galba may haayana nadiif eho wali lin sheeg oo yarin lin sheeg hadhowti waayo laing hilmaamayan hadda cabdullahi bin cabas yar iyo iyo rasuulka sala allahu alayhi wasalam xadiiskan hadango yani kalbishay bandhi kahaya xifdilay taasu reed yani kuntum ay haadi kalfa nabiyer gadaashay rasulka tawaaluc shay natusiye daabada gadaashay lan saari jiray tawaaluc lahay rasulka yawman fi yawmin maalintoo rasul gadaashay haadi ari faqaala nabiy mere yaa gulaama wiilow yaa gulaama tumay lanka lan bacid lanka naadiye lanka marki dheeriya xuruuf nidaa shalki xuruufod wa wala naadiya lanka hoobkin dhawi azaidun er laylerlahay agulaamu laylerlahay laakin ya gulaamu hoob leero maytusiyaas walaa yani eedan buraarog manaa hoob lanki aribid kasaw ya hoob lankuer ya zaid usoo baalarog ya zaid hoob leer lanki aribid kasaw manaa kofku maylay sidee umayse walan wede galaas may wele yaata lang bacid lankanaadi jira adoo gariib e hoob lankanaadi walaa soodanga walwin e er reed dega eedan reew ya gulaamu wiilo ini an ucalimu bare ka adik bare ori kalimaati aka bare yani daab sidaan saariy markaasa ya gulaaml edan jeeso gulaam ini an ucalimka ka baray kalimaatina ka baray ixfad ilaha ilahay xifdi yaxfad huwa alan xifdiyay kaadi ka xifdiyay tumisantisma goona marka cabdullahi ibn cabas xadiiska lang akriya rasulkan sheegay ixfad ilaha may wali rasulka marki geeriyooday sala allahu alayh wasalam tumisajiraha cabdullahi ibn cabas kuln eedan yaraay waktagaas ixfad ilaha ilahay yani xifdi yaxfad huwa alan xifdiyay kaadi xifdiyay ilahay xifdi mana awaamirta xifdi waay wali kaari kaamri wel wali koreebi kureebtoon yani reed ilahayna kaxifdiyey tawfigaa kuwaafajiyey ixfad ilah yaxfadka yani ixfad ilah ilahay xifdi tajid helaase anta hu alla helaase sujaha kahortaa ku helaase idaa sa'alta hadi ada suaalaas fasal suaal allaha taala ilahay lay walwarsooy hadii walwarsadaas hadii wal yani wa suaalay sal eh shayga oo bini aadamka dhahdiyo dareersada iyo shay ilahay lay la suaalaw shaygan sudi hadii shay ilahay layla su-aala wey ilahay lay su-aal wa sida awlaado lafada oo kale iyo maala la faday oo kale cilmi la lafada iyo wal adwal igu wanaaga xifdaaga lafada oo kale ilahay lay warsoy laakin wali bini aadamka dhahdiyo dareera higlo yani alaabtaas haindhiib han haindhiib hana su-aaliyo goonisho taas wali su su-aale taas nafti hadii gofkan bini aadamka ada dankaogalo dan usubadada koreyi dankaogalo nafti markin horeyk ilahay warsatlay wa idaa saalta fasal ilah ala ilah lankaan dankulaayin ida saalta hadi suaal fasal ilaha ilahay suaal waida stacanta hadi kaalma dalabas fastacin kaalma dalab bilahi ilahi ilay ku kaalma dalab ilahu in kaalmay arinta natinroog ilahu in kaalmay in suurta gali e ilahi ilay ku kaalma dalab wa waclam ogaaw ana alummata umada law ijtamacat hiya umado kulanto calaa an yanfacu umado in yanfacan ka adag ka anfacan bishayin shayki anfacan nkulamaan lam yanfacu anfaca korne ka adag in anfacan ogaaw ilaa bishayin shay layki anfacayan shaygaas oo ad kataba allahu ilaahay gadarayhu shayga lakaad kin abtugi shaygaas lakin anfaan mana ay bishayin oo nafce ewa shay oo nafce inikin anfacan hadin kulaman yani lan yanfacu lam yanfacun anfacane kaad ila bishayin lakin anfacaya shaygaas oo kad kataba allahu ilahay abtugay hu shayga abtugay lakaad lahaanta naf ahaan kin abtugi nafcan laka kin abtugi ilahay wa in ijtamacu umudon oo dhan hadi kulaman ala an yaduro ini dhiban kaadka dhiban in kulaman hadlay dhibtaan kulman kulishay iswaafagan bishayin shayki dhiban kulumaan lam yadurun dhibo korna ogaaw kaadakin dhibaan ilaa bishayin shayle ki dhibaayan shaygaas oo gad kataba allahu ilahay abtugay hu shayga abtugay calayka calaa dirika ilahay abtugay laka linafcika haystaas kad kataba allahu ilahay abtugay laka linafcika ad nafciga ilahay abtugay hay tagna calayka calaa durika durka ilahay abtugay horeb ilahay kingadariile ki dhibo koran wali ki dhiban wa hordhaan dhagadarila wali ka anfacagna wali ki anfacagna horaan king abtog ilay ruficat alaqlaamu qalamyaalkiya la korweeli alati kanat tuktab lagdaaru qalamyaalki oo agdaarti ilahay likaabtugaayo wali likingadari likaabtugaayo ba la korweeli wajafat suxufu wargadyaalkin enjegan e yabisat suxufu lagdaari gadaryaalki wargadyaalson enjegen wali magadiireyo ba la abtugay anaatongaasi enjegdiwa wasoahay wajafat suxufu wargadyaalkin enjegen kinaayatun can lfaraag ilay min kitaabati takdiri dederowka kitaabadiis wal qoron lay ilaa ad kudhimadaas dederka ilaa jini naar wali kugalaas wal dederan lay mana falaa yuzaadu fihi mal kordhiyo walirzaage lakin ordaan lakin aftogi mal kordhiyo walaa yunqasu minhu mal nuqsaamiya habado berisabilabilankalma ku aamaw mal nuqsaamiya walaa yaktar yani wa walaa yugayaru mal dooriyo walaa yubadel wa wala bedela malasadi lay ordaan lakin aftogi lay hadas waanto wajafati suxufu wargadiyaalkin enjegen rawama yure adka tirmideyo imam tirmidiya weri وaqala tirmidi may kol xadiثn hada xadiثn wa xadis kaso xasan bajisasang صaحiحn o صaحiحn ama صaحi xasan صaحiح hadi kulama yani mayb wa xasan xasan wa o صaحiح umana shakra taladud naaqil lanka xadisa guuriya ka shakiya xadiskan darjidis ini xasan ata ka shaki misma e صaحi ata ka shaki lamadaba kin sheegir xasan wa o صaحiح ama صaحi wa saasa ka dhigan yani mayb waha sarad xasan cinda صaحiح cinda qوmigu dadka qaarkood adika may kadhikayan darjadiisasa culmad culmad muadisinta qaarkoodana hadisa darjadiis may kadhikayan صaحiح kadhikaaya kolkun xasan cinda qوmin صaحiح inda qوmin marko walka fasira mara may lere xasan waay mae misme o saka o صaحiح misme صaحiح a lanka naagelka hadiska guri ya hadiska darjadiis sakisasamaydin صaحiح hedo oo kale meelagadara markaas saasabiraw tirmidi wa fi riwaayati غayr tirmidi imam tirmidi eersay riwaayadis hadis arbicin a yani ixfad ilaha ilahay xifdi kajid helaase hu allaha taala ali helaase amaamaka hortaako helaase tacaraf kas ilahay kadalan gobde mana hobad xifdiga awaamirtis xifdi xifdi awaamirtis xifdi walal wali kaamari wel wali koreebina kureebtoon kabacdi reed ilahay hortaako helaasa kagalan gobde tawfiidaat waafajiye king naxriise umuurtadon sila ilahay kadhikay tacaraf kas ilallahi ilahay kas fi rakaayi oo barwaaqada ilaahay kas wa waktiga barwaaqada ho arankaadgab ilahay kas cibaado gudoy daacad ilaahay shugri daacad ilahay yani gudoy yacrif allana kasay ka adik kasay fi shidati fi wakti shidati ka kasay waktiga abaarta jar ilahay goon ahaan yakinka wargabay kamootiyay ama fi rakaayi ilaahay ilahay kas adoo dhalinyar sunkeed dhalinyar cibaadada ilahay sifaylin gudoy yacrifka ilahay ka kasay fi shida hoobad waayelnagas ilahay ka kasay yani wa k tawki waa kawaafajiyay waclam ogaaw yani tacarafkas ilalahi ilahay kas fi rakaa darwaaqada fisa ilahay kas wa yacrif alana kasay huwa yacrif huwa ala kasay kaalika kasay fi shidati fi wakti shidaka kasay wakti shid ilahay ginkaalmay kamootiyay dhibaatadaas soo gudbiyey waclam ogaaw ana ma aladi khair ishar ma khair ishar bakriyaas waclam ogaaw ana ma khair ishar akbaa huwa maaga gefo kaalika gefo oo oh, khayrka baalgaado oo sharka jogta lamadaba lam yakun huwa maagasoin haan ogaaw liyusiiba ki asiibi lahayn haan kaad ka asiibi lahayn haan fare balangadaru khayrki kadmoodo od ways mise sharki kajogto hortaba malagadarne maka asiibi lahayn adi sababtanga kumooday maayo iyo asiibi fadime eh hortaba malgadarnu anama aladiga akdaa huwa maage khayrisa kaad kajog lam yakun huwa maagasoin haan ogaaw liyusiiba huwa maaki asiiba unhaadalahayn kaad ka asiiba unhaadalahayn wamama ladi khair i shar asaaba huwa maag asiibo kaad kaasiibon lam yakun huwa maagas nhaan ogaaw liyuflia kikagafilahay nhaan kaad kagafilahay wal al wali kheere kaasiibo ada kheere hel mis wali sharce nasiibi wali hadam ki asiibo ogaw manaa inikin gafafan wa oo sug wela fadi walaha in gafafaden ma eh maab ka yani kagafafan akinsoolelay waclam ogaaw yani adoon lay kuhaw adoon diyaarah o magaadiska ilaahi diyaaran walal wali dhi bes qadar allah wama shaa facal shaygan ilaahya qadari wal ilaahay doonona fale salay mana magaadirka ilaahay simbir oo haduula o reed yani waa kay lanka korshe kadega geedka korshe kadega hosood oo kale wa kalan wali ka asiibo wali ka asiibo hortaba yani waa kay maka gefa lahayn wali ka gefoon hortaba ka asiib ma lahayn waclam ogaaw ana nasra guulo gargaarka may haatay maca sabri sabar macashay ahaa markeeda sabarki ilaahay nasra ka siye وaana alfaraja farji feedowka kurba feedowkana maca alkarbi kurba macashay ahaad marki ad kurba subadisa ilahay farasin feede وaana الnasra waclam ogaaw ana maca alcusri ulees macashay yusran fudeed inihaadi ogaaw oo uleeska gobodoona fudeeda kudamboye taasna ogaawa وaana maca alcusri uleeska macashay yusran fudeed yahaadi lan yakliba cusrun yusrayni tilaraayo fudeedka badan uleeska hoob la firi fudeedka badan manaa bini aadamka ba laciifen dulgaado kornama wali dhigshay wali dheeftisa dheeftisa badan kalku yani waana may saas darteed rasul merkal meel la yakliba cusrun yusrayn kuleesaninko makuqaali nagadaw lamafudeed mana aayada soli sheegi fa ina maca alcusri yusran ina maca alcusri yusran ay lahay kalku alcusri alaka jars alwaay macrifiti jars lama uleesiya nagde alcusri lamu laakin haliintole lakuisaabe yusrigana nakiri aha haliintole lami lakuisaabe kalku lama fudeed kuleesko makuqaali nagadayan fudeedka badan mana وaana maca alcsri ulees maca shaye haadi وaclam ogaaw ana maca alcsri ulees maca shaye yusran fudedin haadi ogaaw alraabicu alxadiث raabic xadiiska afaraad can anasin radi alahu taala canhu qala anas may kagola inakum isin latacmaluna camal falaasan acmaalan acmal falaasan ari anas hadla qala anasu anas may kagolay khadim rasul sala allahu alayhi wasalam inakum isin kad yahaw latacmaluna suubiyaasan ari acmaalan acmaal yabtu suubiyaasan hiya acmaaliyeede adaqu nugeel badan fi acyunikum mindiyaalkin dhadiyo kunugeel badan min ashacri tin kunugeel badan tin wal kunugeel badan acmaal e suubiyaasan oo isinsaastinla fudud mana acmaaliyeede kuna unun hada janay nacudu nanu una saabta ina tiriijani ha acmaaliyeede calaa cahdi rasuuli lahi sala allahu alayhi wasalam ilahi rasuulshay zaminshay kutiriijarni min almubigaati camalyaalo dadhilaada en kutiriijarni kalkuna saasaan obsadaaniy saabta saasaan obsadaayo qaal rasuul yani qaarsadon hata jina bishaaray yasaasan warsadahaya acmaal onayo isinsuubiyaasan oo walyaran yaran aragaasan han wal yarnay wa dembi yar wa mis han maku dafmakuderaw isin araasan ya nun may aragaanay walaabiyo haay oo han dembi dafmakuderaw isku binaanin leha hadalko isku hadlaaso isku socdaayo nining aabuweelane walba me haan hadallay bu adeeraas ya nun may aragaanay liya mee ficilko isinsuubiyaasan o haan isku binaawin ficillay waa wa eraasano an ya nun maintrijarnle wala wala naarta dadkahoobiya iniyo iy yani muraaqabo aa muraaqabadiyo meelo deerti ixsaansho meelo deerti wal kasto yosuubiyaayan ilahay sangargeeraayan kon ama lay kolaanka samaasan ama lay hadalkan kailaag samaasan ficilkan sinsuubiden ama lay kailaag samaasan say salaaniya laingona an anasin radi allahu taala an qaala nasmay ka gola inakum la latacmaluna suubi camal falaasan acmaalan camalyaariyo sameeyasa hiya acmaalab adaq fudeed badan fi acyunikum hindiyaalkin dhahadiyo kufudeed badan min ashacri sin kufudeed badan sinsasadan fududa kufudeed badan amaaliyade walbi ning aragaan ning abuwelan gool i ficil ee sameeyasan wa kuna ununa saarteena yani macshara saxaabati yakasisey nacudu naxnu numaytiriyaanay ha acmaaliyade calaa ahdi rasuulilah calaa zamani rasuuli lahi sala allahu alayh wasalam ilahi rasulka zaminsa may kutiryaanay sinin obsadaani min almubigaati kutiryaani isin hada fudeed sin lainga waxyaala dadhilaga mubigaat ay lmuhlikaat sida fasradon rawahu lbuaariy waqaala may ka golay almubigaatu macnaaho almuhlikaatu waqaala nawawi imaam nawa may ka golay almubigaatu mubigaat macnaahu maybua almuhlikaat waxyaala dad hilaagaya kutiryaani unun alhamis alhadis alhamis an abi hurayrata radi allahu taala canhu an nabiy sala lahu alayhi wasalam qaala nabiy nawa may ka golay in allaha tacaala ilaahey yakaar huwa ala masiide wagayrat llahi taala ilahay masiidow shayna an yatiya almaru gofka ini lakooyo maawal lakooy a xarama allahu ilaahay harimey aleyh alamamag ilahay hariminilkoy mutafaqun aleyh oo ilaahay ma eedan diiday eedan reebey odoon shay wal oo ilaahay ku harimini samey ilahay waxyaalo badan a harimi an ayla sameyn eri walaagiyoha ininki arag ilahay eedan diiday wa ina allaha tacaala ilahay yakaruhu alama tiide wagayrat llahi tacaala ilahay basiirkenay bua an yatiya almaru u gofka ini lakooyo sameeyo maa walakooyo xarama allahu ilaahay xaaram kueli alayhi alama ma korshi xaramkualinilko taasa ilahay idin reebe yaku ilahay kuma siida mutafaqun caleyh kalku ilahay argaayo ka argaayo walbadlikoyaas argaha ilahay maan og walhed ilahay baabmuraaqabad ilay kadahjir ilahay daba fiiriyaha ilay muraaqabadi mutafaqun caleyh hadiskana mutafaq wa walgiratu macnaahu bifatxi lgini ayni iinto kordhowshe laafiyay ayra walgayratu ayra waasluha aslu bifatxi ayni laafiyo iinta la kordhoo laafiyay ayra le waasluha aslu ayra ayrad asalta mayla alanafatu santaagla masirray asalta masirray asadis alxadis sadis xadiska lihaad ruya mayl uriyey can abi hurayrata radi allahu taala canhu abi hurayra mayl kuriye anahu ana aba hurayra samica hu abu hurayra may dhegey annabiya qawl nabiy nabo goolsha dheg yaqul nabag halka goolaa dhegi sala allahu alayhi wasalam ina halaasatan shid halaasadaas oo min bani israail reer banu israail kumid eh, abrasa ina abrasa koo barasgab wa agraca wa ina agraca koo mada diiran wa acmaa wa ina acmaa koo hindhoole ya araad allahu tacaala ilaahay may doonay an yabtaliya huwa imtixaano hum talaasada imtixaano doonay fabacata allahu ilaahay diray ilayhim ilaa talaatati malakan malago yahan diri calaa suurati bani aadam malago diri faataa huwa malagi seeday alabrasati barasgabiyan seedi faqaala huwa malagi may kagoolay ayu shayin shay may axabu lijeelan badin ilayka adantikelikin jelan badin walaad abdalkin jaran badan yime qala acma indoolki may kagoolay maya lo yani abraski de qala labrasu ki baraska gabimeer lawnun rasanun lawnun lon mudug loonkaasoo xasanun wanaagsan ya axabu ilaya anantikelin jalan badan yari wa jildun magaar jildigaasoo xasanun ya axabu ilaya kaasa lin jalan badan yari mudug wanaagsan iyo magaar wanaagsan taasa idin fadeer jasadkay cadaan cadaan anagda helaawa in icdaan in wanaagsanaado oo ahi yani iyo fade magaarka ina wanaagsanaado wayadhaba waayadhaba ini tabo jeel biya cani an hegay oo tabo wayadhabu tabo cani an hegay aladigi oo tabo kada gadarani anaasu dadka i goronsadeen kaas oo tabo eedin jeelo famasaxa malagi masaxay hu abraskiya masaxay fadahaba may tabay canhu an abrasi abras gadarhu gadarul abrasi abraski wasakshee ku tabi goronki jiridi cudurki oo abraskaay baraskaay dhon ku tabi wa ucdiya huwa yani abraski walfiya lawnan mudub hasanan wanaagsan yadasi qaala rajul rajulki malagahaymeeray fa ayu lmaali maalka axabu lijelan bad ilayka lakinjelan badani maal may fadaas addunya mayka fadaas qaala rajulki meeray alibil gela linjelan badani hay o qaala rajul rajulki mayka gol albagaru lowa linjelan badani shaka raawi kaawg hadii kuriyaye shakiyay abi hureyre lanka kuriyaay gidaal jari fa udiya walsi huwa rajulki naagatan halyalisi naagadaasoo cusharaa tumun sidee naagado otoman side iyalasi waay otoman dilod roog faqaala rajul faqaala rajul rajulka mere barak allahu alakin barakay alakadlaabta fiha fi naakati alang alakin barakay faataahuwa rajulki malagahay seeday alaqracaki madajiirka hay rabowka madaku galiyen seedi faqaala almalaku malagi may ka golay ayu shayin shay may axaba lujelan badyi ilayka adantikalki jelan badyi qaala may ka golay shacrun xasanuma lijelan badyi e qaala ta lankale yani shacrun xasan qaala aqracu kimadadiirkaamer shacrun alinjelmad intaasoo a ah, shacrigaaso xasan wanaagsan ilan dinta zinu aha isa tinlaang ahay tintablaanga ahaa timbor ma ibane tintinga fade eri mana tinga fade wayadhaba anianigi oo tabo haadakan oo tab aladi kaasoo dadaremi anaasu dadki gurunsadeen madagan oonay shiifaayo tinlahayna dadki gurunsadeen oo tabo fade eri famasaxal malaku malagi masaxay hu aqracgiya masaxi madishay galantisadang madi fadahaba may tabay fadahaba yani fadahaba fadahabal ahi yani saas le fadahaba maradu le jiridii oo madishayka jarka tabtay canhu an agra ku tabti waudiya huwa agra madjirki walsiya shacranti xasana wanaagsan yelsi qaala almalaku may ka goole qaala rajul rajulki malaga haymeere fayu maali maalka axabu lijana badnyi laykadantike qaala rajul mer bakar loa lijana badnyi faudiya huwa agracni walsiya bakaratan saado xaamilan xaamile ure riman yelsi waqaala may ka goole qaala almalaku malagi may kagoolay misogala rajul neerka ortala wakala malaku malagi may kagoolay barak allahu ala barakey lakadalaanta alakin barakey fiha fil bakarati saadan alakin barakeyeedi faataahuwa rajulki malaga hayseedi alacmaa hindhoofki anseedi fakala almalaku malagi meeri ayu shayin shay may xabu lijeelan badin ilayka acmiya lakinjeelan badin qaala acmagi may kagoolay an yarudallahu ilahay niradiyo ilahay anantika basari araga hiradi fa ubsira ana ana arago anaasa dadka arag taasa linrijeelan badinyo yani hindalaanga aha ini dadka arago bulshooda dhahad dareero fade famasaxa huwa maragi masaxay hu acmadi yaha indhooshay masaxay farada lah ilahay in radiya ilayh ila lacma indhoolka intikee basala basala lacma indhoolka erisha ilahay in radi qaala malaku maragi may kagolay fa ayu lmaali maalka axabu lijelan badn ilayka adantike liginjelan badn qaala lacma mere alganam iringa liginjelan badano iringa eganjero fadiya huwa rajulki acmaga haysaatan riidoyalasi waalidan dhalaas riido dhalaasodasi fantaja haadani lamadan dhalidiisden wawalada hada kana dhalalisay lamadi kijeel gurba hadlalisiya ikisaadalisiya lamada dhalisida heelason dhalen kansun dhalisun fakana lihada kan yan sugnaadi waadin waadigo min alibili gele walihada kana waadin waadigo min albakari looyan sugnaadi walihada kana waadin togo oo min alganam irin en sugnaadi uma inahu ina almalaka malagi gele danseeday hadan ansee hataa seeday alafrasa fi barasi dabiye anseedi fi surati suurati alafras ibaraka gabi suuradiitis oo kale hayati hayati abras abraski suuridiisis iyo hayadiitis oo kale yankasaadiga kusoo kali oo calaa suurati labras oo kale yansaadi malaaigda tashakul mudub mudub isu bedelo korana lanka laka imtixaan lafadaa faqaala almalaku malagi oo abraska oo kale nakaaimeena rajulun ana rajulun ana rajul ahaa rajulkaasoo oo miskiinun miskiin ayaa ahaa kadingadacad may gotay bian gogoday alxibaalo sahaytiye oo goti a sahaytiye oo goti nooligi o dhamaadi mdabdakadrfaday besigi o dhamaadi jeebke farug nagday waana safaraka jar oo safarka kugudub daykaseedo mafada malew kad ingadacad biana gobday ma ilagotay alxibaalo sahaytiya ilagoti oo gurigi oo dhamaadi xibaaliya oo goti haye fi safarin safarka dati yani sahayti oo goti asbaabtian safarka derfadi oo goti falaa balaaga derowlian min sunan alyoma maalinta ilaa bilahi alla bicawnilahi ala sabab shayka deerood fama bika adin inkaalmaysamaayn asaluka may kiiso aley abra yani lan yahaw biladi ilaahagi na kiiso aley acdaa huwa ladiga siyay kaada kasi allawna mudubkiisi mudubka alxasana wanaagsan kasi ya kiiso aley waljuda magaarka siyay alxasana wanaagsan kasi walmaala maalka siya kiiso aley allahaas dartiis bairan isi eli mana urbago isi atabalagu ana deero bi bilbair safari intan geeleba gartay inta mudug e felen gabsana si on kashkashna an dhaawacsana odur an gab yaragahayte barbugo safarkayga derisiyel faqaala alabrasu ki baraska gaba jari hada kahor hada baras ma gabo laakin alaa yani may buaha isinka lankanagahay abras langare yani biictibaari ma kana hordhaanga abras hada jari faqaala alabrasu mayra alxuguugo xuguugdo kasiiratun eedan badanta eri ugdo eedan badanta helagan hinda badan kafeedan eri mana ugugdiyo eedan badanta o walma koosii fagaala may kagolay malagi imtixaanki kadhika fagaala malaku may kagolay kaani ano waaba arifuka saayo kaadka kasa waa lamideed alam takun antaad ma hada jarni abrasako baraska ma hada jarni yagduruka naasu daskan kaburunsadaayan fakiran alam takun fakiran ma hada jarni faacdaaka lahu ilahay intan geela makasina faqaala rajulki may faqaala abarasu i baraska gaba jari mere inama inkalmaane saas may wari walkalmi jaran waristu dhali hada lmaala maalkan kan kaabiran oday an kaafirin hakudhahriya kudhahriya ala kuderenwer maalka kan ma maal waasa fakirnima an may marneel ogogay oboshea kuderey maal saase mila kudermi faqaala malaku malagi may kagora in kunta adi adata kaadiban been sheega hadi adat been sheega hayte faya fasayaraka allahu ala ka ilaa ma kunta eri mana wali hod an lakin naer o ad been sheega hayte lesuk yani kanagad ure imtixaanki kadhikaas baras kelkogi waataa seeday malagi alaqraaca ki oo madatiirka ayaan seedi fi suurati suurati aqraaci aqraac yani suuradiisaan ka seedi oo manaha in ad laka muraaqabeyhay iyo xadiiska litusyahay oo walkas ilahay koo wargabo waanaas walka imtixaanayo lakoo wargabo waadi ad wal oonay qariibireed adkiyaal manaa muraaqabadi baawl muraaqaba lana baraay fagaala may ka goolay fagaala almalaku malagi may ka goolay law lilaqraaci ki aqraac gahaali jari may ngari mitla ma qaala walay ka goolay lihada kan ka goolay oo kale ngari yani ilaa lang musaafure aha sahitiya oo dhamaati wala nakadelo geeti male ilaa ilaahay kaalmayo adin walisiida maahin may kii suaaley ilaahdi madagan sintansada midowkan ekasi iyo may kii suaaley ini saado isiido fadeer yan dambe kadeer ser usul waradda rajulki agracgaha ajarsul radiyey caleyhi cala lmalaki maladi korshe karadiyey mila ma aladigi oo kale karadiyey radda haadakan radiyay xuquugdi eedan badayin maalkan hindhi badanaha fiiriyahayan walan ko sii kormaleari mana ahe oo yani saaso markaasa yani kani acrifuka alam takun hadigarn akraa yagdaruka naasu yani alam takun fakiran faabaka lahu fari mana markaasa sunari maalka kan e oba oba hakudeeringo mahayn maalan fakirmahay martimijarori faqala lmalaku malagina kagora in kunta jeedeto kaadidanki been sheego hadi et o adib akraa kan hadigarne been sheegay fasayaraka lahu ilahay ka haysidaa ma kunta wali horaanhay wata huwa malagseedy alacmaa hindhoolki anseedi fi surati suurat lacmaa hindhoolki suuradiisi wehiyati heyat lacmaa hindhoolki gaabkiseenkaseedi faqaala malaku malagi may ka golay rajulun ana rajulun an gofiya ahaa miskiin miskiin aya aha wabnu sabiilin jid onogsi musaafir ahaa inka bacd bian gobtay may ogotay alxibaalu sahitiya oo goti inka bacd alxibaalu sahitiya bian ilo goti fi safari safarkay dhahdisaati falaa balaaga derolian min sugnan alyوم وktaal markan derowma insugna ila bilah ila bnlah ali inkaalmayma uma bika sababkaka derma asaluka maykiiso alay biladi macbudki bilahi ladi macbudkiiso alay rada huwa ladi radiya alayka korka basaraka arigaasin radi maykiiso alay shatangakiiso alay jara tarhidoysiya atabalaq ana deraw biga bishaati fi safari safarkayka deraw faqaala lacma acmagi fay lahaad imtixaanki kabarmoosi maerey gadkuntoon haadi jari haalada horo in sheekoye sida sheegdi hortin dooli haadi jariyan farad lahu ilahy radiya ilahnasige basri arag rabi fakud gaadoy maashita wali falaasirinka kuwadi moorodan gal wali falaasdla yani tawartaykareernay gaado wadac kutab maashita wali falaasan kutab o wallahi kadhaarday laa ajhadu ana anama dhibaw ay laa ajhadu anama dhibaw kaas maka dhibaw alyoma maalinta bishayin shay maki dhibaw shaygaasoo akadad gaatay ushay lilahi caza wajal ala darkiisa gaado qaala lmalaku faqaala lmalaku malagi may goolay amsik haysay maalaka maalka haysay ana maalma mafadaayo lang malag eh malaa'iga ahaa walma amayo ma ahay maal mafadaayo amsik isku haysoy maalakaari maalka haysoy unlajeedad maylaykin su'aalay fa inama btulitum isin walsan jarabi ilahay san imtixaani kad radia allahu ilahay raado nagday canka adik raado nagd wasakida huwa ilahay dhirifi ala saacibayka namada saacibna ilahay dhirifi wa mutafaq aley arad ilahay on kadheri may wali nicmadi ilahay siiya kashukri waayo yani nicmada shukrishe maylan bahanya nicmada ilahay kasi hadabka reebato lan bahanyi hadabka reebato lan bahanyi hadabshe may shukru mana shukru hoobka yani ziyaadan haddana ziyaadan walka dalabtan olan bahanyi yani daydul maybualere yani daydul mawjudi wasaydul mafkudi saas oo kale lere shukru shukru may buahan kokomagna kugaardaas kan ki rogon habakakirda sugo ilahay nicmada ilahay kasi kusidido lan ba baamuraaqabad ilah kadaajan may le yani xadiska waa kay dheeraya xadis asadis an abi hurairata radi allahu taala canhu anahu ana aba hurayra samicahu abi hurayra dheegi annabiya nabagiya dheegi sala allahu alayh wasalam yaqul nabiy nabaga halka golaa dheegi ina halaatatan side halaasadaas oo min bani israaila reer banu israiil ku mide eh. abrasa ina abrasa ko baraska wa agraca ina agraca ko madajire man sakada shacru rasihi agra lere agracmay lere lanki madis hoobt ya agra lere ina agracko agracho madadire waama ina acmaako hindhoole ya araad alahu ilahay may doone yartaliya ali ini imtixaano dooniy hum talaasadan imtixaan eed fabacasa lahu ilaahay diray muraagabadi waa ilaahay ilahay yahay ilayhim ila halaasatiya malakan malagoon diri calaa suurati rajul suura bin aadam oo kale nkuwelay diri faata almalaku malagi seedi alabrasaki barasku gabiyan seedi faqala almalaku malagi may kagoray ayu shayin shay ma aab lijelan badin ilaykadan dikee abrasolkinjelan badin kaalal abrasu abraski may kagoray lawna mudug lo mudugkaas oo xasanan wanaagsan wa jildun magaar jildigaas xasanan wanaagsan ya axabu ilaya milinjelan wa yeel wayadabu tabaayo anianagey oo tabaw aladigi oo tabaw kadagadeeramiya naasu dadki gurunsureegma tabaw kaasa linjelan badinyi famasaxa huwa malagi masaxay hu abraska galandisabanka masaxay fadahaba kadaruhu kadarul abrasi abraski wasaksha burunshiya samay canhu an ilabrasi kutabi wa ucdiya huwa abraski walsiyay lawnan udub xasanan wanaagsan yadasi qaala almalaku may kagolay fa ayu lmaali maalka axabu lijelan badyilaykadandike qaala alabrasu ki baraska gaba jare difyawdimer alibilu ya axabu ilaya yela linjelan badyin o gaala may kagolay shakraawla albakaru bakar ya axabu ilaya linjelan badyin shakaraawilahawyay shakiyay fa ucdiya huwa abraski ki haada jari walsiyay naagatan hal oo cusharaa tuman sideed tuman bilood rog falawsha waliyaka dhimin yadasi faqal yani faqal malaku malagi may kagolay barak lahu ala barakey laka balanta fiha finagati alan lakasi alakin barakeyen ata huwa malagi sedi alagraki madajirkaye iya sedi faqal malaku may kagolay ayu shay shay may habuli jelan badin ilayka adan tikelkin jelan badin qaala alagracu agragi may kagolay shacrun ting shacrigaasoo hasanun wanaagsan ye ahabu ilaya lin jelan badin wayadhaba waana tabo aniya nageyn oo taba hadakan oo taba ladi kaaso gahi gadarani anaasu dad gadarani anaasu ti gurunsideen kan dadkin golobsadan ini oo oh, tabo idin jelo famasaxa malaku malag imasaxay agracgi madisha masaxay fadahaba almaradu jiridi yani wa kay tabay anhu anil agracya kutabi waudiya huwa agracgi walsiyahi shacran tin hasanan wanaagsan yarasi qaala almalaku malagi may kagolay fa ayu lmaali maalke axabu lijelan badi ilayka antigalkin jelan badi qaala rajulu rajulki agracgahay meere albakaru lowa axabu ilahi linjelan badinyi fa udiya huwa rajulki agracgahay walsiya bakaratan saabo xaamilan riman yalasi وaqal malku may kagolay barak الlahu ala barakey lakadlanta iya fi lbagarati saadantanalikin barakeyen yani faatahuwa malakisedi alacmaa hindhokiansedi faqala malaku mere ayu shayin shay min acabu lijelan badin ilayka adandika acmiyo likinjelan badin qala alacmaa mere ay yarudallahu ilahay radiyo ilahay adandika inradiyo linjelan badin basari araga inradiyo faubsir an arago ana annaasa dadka arag taasa axabu ilahi linjelan badinyi famasaxahu farada lahu ilayhi basarahu famasaxa masaxayho farada lahu ilayhi basarahu famasaxa huwa malagi yani masaxay hu acmagi yahan doosha isla gaantanka masaxay farada lah ilah iradiya ilah ilalamaa hindoolka intikee basara basara lama hindoolka hindoosha ilahi radi qaala malaku may kagolay fa yul maali maalka habu lijelan badi ilayka intikee acmiyo lakin jelan badin qaala alacmaa mayr alganam iringa linjelan badinyi fa ucdiya huwa acmagi walsi saatan riidoya lisi waalidan dhalaas waalidan saatadaas oo waalidan dhalaaso lisiwa riido dhalaas fantaja haadani lamadan dhaladiisideen ki gurbahalalasi i ki o saadalasi daladiisada wawalada hada kan usuna daladiisada usuna fiditisa daladiisadi fakana lihada rajuli rajulkan kan e oo abraska hada jarima in sugnaaday waadin togo oo min alibil gele gel isku togo buyonagadi walihada walihada kana ma in sugnaaday isunaki aqraac ka hada jari waadin waadigo buh togo buh min albakari looya in sugnaaday walihada kan oo acmaga isun ma in sugnaaday waadin waadigo togo oo min alganam iringa in sugnaaday intaas inti helaso kunaaashabuala kuhaay nicmadaasaka jiran uma inahu ina almalaka malagi sidahay ataa seedi alabras abraskian seedi fi suurati suurati alabras abraski suuradiisi weeye teheti abras abraski heiyadiitisanka seedi usoo sidi baras lankan baras hada siyaawade helasha kadhaha jira oo hamsidis kadhaha jira sidii hodhaan usaada jariso iya malagin ka seedi kolka malagi wa waabay baras oo kal wargabo oo kal bangnati saasaan ka seedi faqala yani malaku malagi may kagoolay suuradii abrasnimadii wad rajulun ana rajulun rajul ahaa rajulkaasoo miskiin dan daraysanoo miskiin aya ahaa radingadacad may gobatay may gotay biyan gobatay may gotay alxibaalu sahaytiye oo goti ari mana alxibaalu si fasiro doona sahaytiye oo goti alxibaal may bua alasbaab wa asbaabtiya oo goti asbaabtiyana fi safari safartay asbaabti deero oo sahaytiye oo goti la aingadacad ah, biyan gobatay may ila gotay alxibaalu hadagyaalka ila gohe yani asbaabtiya ila gohe fi safari safarkay isdhaafteen kadeera fadiya oo goen falaa dalaaqa deero lian min sugnaanay wadankay madeeraw alyawma maalintantan ilaa bilahi ilahay kadeero uma bika sababka kadeer ilaa bilahi bisabicunilah alla kaalmadiis kadeero uma bika bisababika al sababka kadeer inkaalmaysma asaluka may kaso alay lan yaho bilaahi alla may kiiso alay aladi allahaasoo acdaahu alla siyey kaada kasi allawna mudug kasi loonkaso hasana wanaagsan ka kasi waljulda kasi acdaaka aljulda magaarka siyay jildigaas al xasana wanaagsan kasi may kiso aley walmaala maal kasi may kiso aley baciiran ha kiso aley baciirkaasoo atabalagu ana ana deeraw dihi bilbaciiri baciirka suriya ka deeraw fi safari safarkayka deera kaso ale faqaala rajul rajulkii oonayo afraska hada jarimayleya alxugooga xogoogdo katiiratun ti badan wa xogoogdoeedan badan taari mana maalkan hag badan ha kataalugeer walan wal ku dhiibi korme xogoogdoeedan badan yin faqaala almalaku malagi may ka goray kani ano acrifuka saayo ka adka kasaw ablamiden alam takun ma hada jarne abrasako barasga ma hada jarne yagduru gurunsadayan ka adiba naas dadka kugurunsadayan fakiran alam takun fakiran fakir onayo galantis onayo ibir sifire ma hada jarne fa acdaaka allahu ilahay ma ka kasiina yaabua faqaala rajulu rajulki abraskahay meerayo inama inkalmahane waristu dhahri hada almaala maalkan adaraghay kaabiran obow an kaabirin obow kala kudhahliya kudhahliyo ay waristu hadal maala dhahlay kaabiran odayya kudhahli kaabirkaas oo waarisan usuna dhahlay an kaabirin oday kala kudhahliy arin ana haba kudeeringu maalkan kan ay weligaano obowyaalkan oboogay obooshe obooshe silaymaan gaben hadi jira mailala kudeeriya enga sheeg imtixaanki kadhi faqaala malaku malagi may ka goray in kunta adiadas kaadibanki been sheegaho dias fasayaraka lah ala ka haysiye ilaa ma kunta wali hodlaan haysay baraski eki ogaad baraski alakinag yani waataahua malagiseedi alagrac ki madajirka ayansedi fi surati surati lagra agracki suuradiisan kasedi waheyati heyati lagra agracki sidahay dhaafkisheen kasedi faqaala almalaku lahu lilagramayngaray mitla ma qaala mitla ma aladigan kagooli gaala almalaku malaga kagoolay lihada alabrasi ki barasi daba jarin kagooli jary oo kalen kagooli waradda radiyay caleyhi yani wa kay taas wa waradda huwa ay agracan kan warada rajul rajulkan agraac ahaada jaro dha radiyay aleyh alalmalaki maradi korshe ka radiyey misla ma aladigi oo kale karadi radda radiyay haadal abrasu ki baraka gaba jari karadi oo kale karadi ogogdeedan badinyin hamaalkana oba kudeerin uel fakaala may kagoolay fakaala malaku mere in kunta deet lan yahaw kaadiban ki been sheega hodiet fasayaraka lah wala ka haysi ilaa ma kunta wali hodaan haysi agracanimadi eh ala ka haysi eri mana waata huwa malagi seeday alacmaa hindhoolkian seedi fi surati surat raman kased hayati hayati lama so indolokya yan sedi faqaala may kagool faqaala malaku malagi may kagoolay rajulun ana rajulun rajul ya aha rajulkaas oo miskiin miskiin wabnu sabilin jid onogsha yaha jid onogshay musaafir ahanayo inkadac bian gobotay may gotay alxibaalu saxaytiya oo goti alasbaabu asbaabtiya goti fi safari safarka asbaabti kaderifadi oo goti falaa balaaqa derolian min sunan alyoma maalintan tame ilaa bilahi ilahay kaderima uma bika bisababika dadermaayn walgarmasunan asaluka maykiiso alay bilahi ladi macbudkiiso alay sada huwa ladi radiyoy alayka korka basaraka araga dinadi maykiiso alay ilahay dartis yaatan rido isiwa atabalagu anaan derayo biha bishati ridiade fi safari safarkayga deraw faqaal mala faqaal faqaala rajul rajulkin doolaga hada jari mere unta akad kuntu an hada jari amahin dool hada jariya faradalaw ilahay radiya ilahy anantike basari aragahin radi fakud gaadoy maashita walifadaas kaaday wadac kuta maashita walifadaas on kuta maalkan kan maalkan ilaha iyo siya walifadaas kaaday walifadaas kutab lang iman le kan kalku yani wa kay imtixaanki kabarmosiwa fa wallahi kadaarday ma ajhadu ana ana madhibaw kaada makidoodiyaayo makidhibaw bishayin biakdi shayin bishayin biraddi shayin shay radiyaw shay makidhibaw shaygaas oo akadtaad gaaltay hu shayga lilahi liajli illahi agda aalib haday wajala winad ala darkisan gaadati radiyaw shay makiniwa han ha ingnag makerawa bal ilahay darkis markoodan gaadati in radi ha ingnag mao sugaaso makeraw makidiba gaalo ari sadaas faqaala malaku malagi may kagolay amtiga haysoy maalaka maalka dhon haysoy fa inama inkalmahane utulitum walsan imtixaani sadidin fakad radia allahu taala ilahay raalanagday canka adegaka raalanagday wasakida huwa ala dhirifayhin cala saaxibayka lamada saaxib an dhirifiwa mutafaqun caley kal imtixaan lay maal isyawkaiyo nejirida kuli imtixaan lamadi bo imtixaanka barmosalabaan kan maalka lasiin imtixaanay ka jar kan faqiirka lakawaala jirida krisun imtixaanay ka jar lamadi ob imtixaan jirin kubaanr mutafaqun aleyh ilah ila aliha wanaakatu hala naagadaasoo alcusharaau tumun sidide bilami lcayni cushara wafati shini cusha wabilmadi cusharaau madadid kaas arafka yani waa ka usharaa wahiya cusharo maylere alxaamilu tan oo xaamilada cusharo lere tumasujide gawluhu gawl nabi nabo goolshay sala allahu alayhi wasalam intaja kagooli wa fi riwaayatin fanataja dhaladiisadi kagooli macnaahu macna lqawli koolkan macnaashay mayle wa tawalaa huwa rajulka tawaliyay nitaajaha nitaaja naagati hali dhaladiisado shay tawaliyay unuga kagobdila wanaatiju naatij maylere linaagati haalan sugnaadi kalqaabilati lilmarati haalan sugnaadi alamidey filaanta tan umul siyaas maylare gaabila hala kan ogda naagada yani dalisyasun maylare natij salaysalayn mana kaas qaabili lera bin aadam kan nakudalisiya qaabili lera umulsua tanna natiju sun hela hobi wanatiju kano dalbisiya linaagati hala dalbisiya kalqaabilati umulsadi iya lamid eye lilmarati bilaanta umulsiyaas iya lamid ey wa gawlu gawlu nabi nabo golshay walada haadaka goli huwa bitashdid laami laantishiskewalaafi walada dhaladiisidi hadaka dhaladiisi ey tawalaa huwa rajulka tawaliyay wilaadataha wilaadata shati fiidiyeedeed yani kalawsha watawaliyay onoga kugobodila wahuwa bimacnaa intaja fi naagatilelka dhigan wahuwa walada wahuwa lafdag walada e bimacnaa intaja dhaladiisidi fi naagati halya eh, eh, dhaladiisidi oo kale laymid atua falmuwalidu kano dhaladiisiyaw tadid basu macna lay lakin heela lay shalema ibn aadam shalay falmuwalidu kano dhalbiisiyaw kan kan dhaliyaw iwalnaasiju kan dhaliyaw iwalqaabilatu tan umulusade bimacna lay iskulisho isku macna lay kuli ado unog habaai lang onayo is yani tawaliyaha lelangajeed heed lang ko naa yani naatij iyo nayaw muwalid iyo qaabila shalaylay muwalidka irinkaan yaali naatijna loodiyo man yaali geelan yaali qaabiladna bilaan binaadingan yaali saasay kashalma kulisha walwaldalis wahuwa lafdagon oo walada e bimacnaa intaja huwa rajulka dhalidiisiday finaagati haliya dhalidiisiday lamid atoa falmuwalidu kanoo dhalidiyaw wanaatiju kan onayaw dhalidiyaw sumid walkaabilatu tano umulsiyaas bimacnan lay haaden kulisha isku macna lay wa laakin may kishalay laakin hada kan oke oo yani muwalid iyo naatij ka yalil xaywaani xaywaan usugnaado hada kan ishaarada bacid wa isha hada qariiba laishaaraha waana baciidan yaal ishaara cagsiya wadakana qariibkan yaal waana baciidan laishaaraha hada kan kew ana almawlidu wanaatiju kaaso lilxayawaani an sugnaadi wadaka kaas kaas dangadan laymahin kan hadoo qaabilada reega jartle walqaabilatu dahay wadaka kaas oo qaabilada ana ligayri gayr xayawaani binaadam mana qaabilil ereye ishaarad kolkan shishaleto maana ishaaradii oo gariibka haysa bacid laga isticmaalay si bacidka haysana gariiba laga isticmaalay lakina hada ilan hada isinka ismu ishaare oo gariiba laga isticmaalay daka hod kaas yalr daka kaas hadana kan lay kan kalkun kanki laga isticmaalay oo gariibka hada fadiya bacid laga isticmaalay hada kan oo langnajeed muwalid inaasi jeed majarana bacid ma hadafan walgaabilatuna wadaka kan wadaka kaas kaasa lalay waana gaabiladalay langnajeed wadaka kaasna liayri ayr xaywan xaywan keyrka biniaadam sunaada gaabilad wadaka kisa wagawluhu gawl nabi ingabacd may gotay bian goboday alxibaalu sahiya oo goti kagol huwa xibaalka bilxaa iya laafri haadaso almuhmalati ladhibaat rixa hawal male walaafri walbaai wabilbaai alaafri haadaso almuwaxadati laal dhabisiyey ay alasbaabu ingabacti lasbaabu ya kadhisin asbaabtiya gotiyo wagawluhu laa ajhadu madhibaw kaad makadhibaw macneheed macnahu macna lgawli golkas manashina wala ashuan madhibaw calayka korka fi raddi shayin wa shay radiyawsha biraddi shay oo dhibaado bawradiyahay biraddi shayin shay radiyawsha makidhibaw shaygaasoo taakud antaad gaadaasu sheeg oo tadrib antaad dalbaasu sheeg ning maali maalka e eh. maalki walirgaadaas mise dalbaas aynag makeera makidhibawa wa fi riwaayat lbukaari bukaari riwaayadiis nagsunaatay laa axmaduka making maxdiyaw wala kutabta making maxdiyaw bilha ila fi hadaso muhmalati bedel la ajhadu bedelse la ahmad wa nukin mahdi kan nukin mahdi wala biha in alla fi hadaso muhmalati lidi ba'tri wal mim wal mim yalla wa ma'nahu ma'na la ahmaduka la ahmaduka macnaheed maybua la ahmaduka makin mahdiyo bitarki shayin shay ku tabow shay makin mahdiyo shayga soo taxtaajo antaadan baan dileeyla shay hatab walaadan baan tabta gaado makin mahdiyo kama gaalo sidii arabtan eran oo kale laysa calaa duulil hayaati nadamun laysa mahana calaa dul lxayaati yani wa kay calaa dul lxayaati nolol dirisha korshe mahane nadamun shilaay mahan ey calaa fawati duliha dul lxayaati nololo dirishe tabawshe dirishe koo tabi shilaay mahaan kuley lankasi kas marki nolol dhimadeelay kalku nolol dirishe kootabtay tabtay oo ad nololaha gaabati shilaay mahaan laabuda lalahayta yani laysa mahana calaa dul yani maylingajeede laa axmaduka making maxdiyaw bishayin taasoy calaa xadfin mudaafin umana laa axmaduka making maxdiyaw bishayin malerani misme laa ajhaduka maki dhibaw bishayin ahay shay maki dhibaw yani bishayin taas calaa xadfi mulain mudaafin waa mudaafa melagadaran ey bitarki shayin sida lafdagan ba arabtan eraayan laysa calaa dol lxayaati nolol dirirsa korshe mahaan nadamun shilaimaan kalku calaa duurisun mudaafaku magun sida oo bishe intada mudaafanku magunyo kale taasa kishmaayo macnada isku mid me macnada iskaway diiday kalimadan dembin iyo nayo kalimadan hor macnaasho inta iswaafagaha ngartoy tashbihiga maylay waa kamaata tashbihishe calaa xadfi mudaafin aslayin yani kama gaalo carabta sid yaren oo kale laysa calaa duuli lxayaati nolol dhiirirkeeda korshe mahaana nadamun shilaimaan duli taasa mudaaf gargarin ey calaa fawati duliha mana dulilayaat nolola dirisha tabawshana damahayn saasana lije kolka mudaafa melikumagun ma aha antana bishayin bitarki shayin yan mudaafa kumagunaayo saasaka shalay asaabicu ahadithu saabic xadiidkii todobaad an abi abi yacla sadad bin aws radi allahu taala anhu an inabiy sala allahu alayh wasalam qaala nabiy nao may ka golay alkayisu kano dhugi leh adariif lcaaqil lanka dhugulemayba man ofwa dana xaasaba xisaabay nafta nafsa manka naftis la xisaabtami geeka may hasuubidi asbuuc may kheyr hasuubidi jimaadin may hasuubidi biling may hasuubidi sinadka may hasuubidi yooma kin damboye sinada kin damboye lankeraw kaasa yani dhuglon kasa dhugloe alkayisu man waay dana xisaabay nafsa nafsa man isaab wa camila camal falay limaadi inshagaysidi bacda almawti geeri bacdi shahaad inshagaysidi walcaajizu caajiz badan emayb waa man wa itabaca nafsahu naftis raaciyay hawaahaa hawdisi fadaas raaci walba nafto fadaas nafila hingaamiyaas meeli fadaas karidaas mana walcaajizu caajiz badan emayb wa man wa itabaca huwa man karay nafsahu nafsa man manka naftis raaciyay hawaahaa hawa nafsi nafta walajijeela hawdiye raaci watamanaa saasatan hadana tamaniyey calalahi ilahay korshay tamaniyey alamaniya iyo ridiilyaala tamani koley yani jina leedina galo doonta isleh waan walba fadalna sameeya kaasa cajise ahe walcajiz cajiz maybua man alkayis dhuglaha alkayis ayilcaabilo kano caabilke mamduxbe maybua man wa daana xisaabay nafsa nafsa man manka la xisaabtami saacad saacad iyo yoong yoong i bilbil xisaabtamay naftis xisaab waacmila camal falay limaagi camal fali bacda almawti geeri bacdi shahaade iyo aakhiran camal falsadi camal aakhir lakoy kaasa caagile wa xaalo kas iskusugunyi sifir suuro kas iskusugunyi kaasa caagile walcaajizu dogon caajizen may wa man wa istabaca raasiyay huwa manka naftaw nafta man manka naftis raasiyay hawaaha hawa nafsi naftiyeede walijijeeli raasi watamanaa huwa man kusuge tamaniyay cala llahi ilahay korsheede tamaniyay alamaniya yadiiliyaalka tamani o intaa sumaatee sameeye naftis walifado sameeye hadhowtina tawbisheeno doontehe adiba tawbisheeno doonte hanagada doontehe markaasa cibaado badana koyase mise ilahay kin naxariiso doona la sas waan walba lakureebiya sameeye macsiya maasiya sameeyo kaasa caajize dogon ma yurey xadiiska sahay tirmidi tamarna may lere dalabu maa laa damca fi wala damacaana la dama iyo tamano lere ama o ma fihi cusrun ama wal ulasigar la dama tamano saasalankas kalku wa tamanaa cala llahi ilahay korshay may tamaniye alamaniya dilyaalo tamaniye intaasa heli doonte intaasya ley waan humaati wal alwalila argaayna sameeye mana naftisaas kuray kaasa dagon iwa sawa mayur adika tirmidi waqala tirmid may gol adisun hada adisun ay xasanun tarjidsan qala tirmidi imam tirmidi wa ayr ayr tirmidi imam tirmidi eyrkay min alculamaai culamada meerena macnaa daana daana macneheed nafsahu naftisa xisaabi macneheed xaasaba huwa manka xisaabay ha anafsa nafsa xisaabiyo athamin alxadisu thamin an abi hurayrata radi allahu taala anhu qaal abi hurayra may ka gole gaala rasuul lahi sala allahu alayhi wasalam min xusni islaami of islaan shay wanaag shay may kumid aha tarku tarkulmari ofki ni kutab ma shay an shay kutab laa yani huwa marag nigasadaan hi maag nigasadaan hadisun asan hua min min xusni islaam lmari of islaan shay wanaag shay may kumid aha ofki islaan shay wanaag shay badinyi laakin may kumid aha tarku tarkulmari ofki ni kutab ma shay an shay ificil kutab ad ma ol ificil lamadanagadaan ma ol ificil kutab laa yani huwa maragi ninka sidaan hi maaga suge ninka sidaan kool kusuge kool dankinka jar miya ka hadal ma kinka jarta maha suugta ficilkaas ficil danka jarta miya suubi oo kinka jarnen kutab mana kon wali dankinka jarna ama kool ama ficil ayne kutabta kaasa islaamka wanaag shay kumide wa mala yani wa makutaba mana xadiiun hada xadiiun xadiiskaasoo xasan darjis hasan waa ma yuri xadiis atirmidiy imam tirmidiya wuri wa ayru ayru tirmidiy wuri alxadiiu taasi an amri an cumar radialahu taala anhu an nabiy sala lahu alayh wasalam qaala nabiy naw may ka golay laa yus'al rajul rajul mal suaalaw fi maali mal suaalaw daraba huwa rajulkan garaacay imraata naadiskan garaacay mal suaalaw meelas admana inaad muraaqabayto kafirin maya mal fiidiya laytas hoob la maslaxeeya islaax bayn annaas ha dadki wal maslaxeeye laakin may kubilaawti isgalkin may hay mal araalili laa yus'al rajul rajul mal warsadaa fima bisababi maadi sabab shee mal warsada larada huwa rajulka imraata imraata rajul rajulka naagsisantob naagda sababka antobki le mal araadida walmaslahay korlaydos tawaamay uri abdika ahayo abu daud wa ayr ayr abi daud abi daud eyrsheni wuriye bab taqwa